alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma bcna bima callamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba waxaynu ku jirnay ducaau qunuuti اlwitri ayaynu ku jirnay ducada u dambeysay ee laga wariyey cumar ibnu اlkhadaab ee markaa tilmaamayey weliba inuu markaa qunuudka subaxa inuu markaa ku akrinayey ayaynu markaa maraynin ee riwaaya qaar tilmaamaya markaa inuu qunuudka witriga markaa rabadaanta markaa ku qunuudayna iyaguna waa jiraan waxaanaynu ka qaadanaynaa markaa oo asarkaa cumar bnu khadaab laga warinaya aynu ka qaadanaynaa in ilaahay cibaadada isaga loo gaar yeelo oo ay tahay xaq ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay ayadaa darteedna u abuuray maalinta qiyaamana la weydiinayo waxaa ku jiray iyaaka nacbud walaka nusalli wanasjud ilaahu adaan keligaa ku caabudaynaa adaan keligaa ku tukanayna adaan keligaa ku sujuudaynaa meel loo noqdo iyo dhinac markaas loo carana ilaahay xaggiisa ayuunbaa jiraa iyo ilaahay markaas in lagu ammaano wixii markaas uu xaqu leeyahay ee duco ah in lagu ammaano wixii ammaanaya ilahay u leeyahay oo weliba wixii kalena ilaahay aad garanaysa aad ku ammaanto wixii kalena ilaahay xaggiisa loo celiyo adigru caqiba salaami min alwitri waa dikrigii ka dambeeyey salaam naqsiga witriga marka laga salaam naqsado waa dikrigiisii wuxuu odhanayaa subxaana almeliki اlquduus ayuu odhanayaa halaada maraatin saddex sheer wathaalihatu marka saddexaad yajharu bihaa wuu la jahri wayamuddu bihaa waxaanu markaa ku dheeray inuu ku taagayaa sawtahu codkiisao yaquul wuxu odhanayaa rabbi اlmalaa'ikati waruux ayuu kor odhanayaa xadiidkaa waxaa warinayaa in sidaa la odhanayo witriga dabadi imaamu nasaa-i ayaa warinaya imaamu axmedna waa warinaya daaraqudnina waa warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinayaa saxaabiga cabdiraxmaan bni abs ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay nebigu wuxuu a mid ku witriya sabix isma rabbika laclaa qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad buu ku witrin jiray markuu salaam naqsaduu ka faaruqana subxaana almeliki اlquduus halaaan طawala fi haalia tixaadu markaa dheereeyuu jiido ayuu u dhaniy xadiidka markaa isaga طalaqudni iyo طabaraanina mucjab awsadka uu ku warinayo ilmaa raawudna markaa ay tasxiixinayaan sanadkiisa ubay ibnu kacab laga warinaya wuxuu leeyahy rasuulku saddexdaa suuradood ee aan soo sheegnay ayuu ku witrin jiray waxaanu ku qunuudi jiray rukuucda ka hor ayuu qunuudi jiray markuu salaamana sana subxaana almeliki alquduus alaaa maraatin buu odhanayay yamudu biha sawta fi laakhirati marka u dambaysa wayaquulu rabbi almalaa'ikati waruux ayuu raacinayay macnuhuna waxa weeye subxaana almelik waxaa nasahan oo xumaan ka hufan oo ka dheer almelik allihii boqorka ahaa alquduuse ee tahirnaaye wax kastoo aanu habboonayn ka dahirnaa ee iyo ceeb iyo qurun kastaba ilaahay ka dahirnaa ee la nasahayee la qadisayay goor kastaba rabbi اlmalaa'ikati malaa'igta rabbigooda kii abuuray ee markaa isagu lahaa ee hagaajinayay rabbigooda waruuxu iyo malakuljibriil tanazalu اlmalaa'ikatu waruuxu fiiha waa malakuljibriil ayaa markaa isaga gaar mar walba looga xusaayo dee waa kii ugu mudnaa waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan in sidaa uu xadiidku loo tilmaamayo saddexdaas suuradood salaatulwitriga lagu akhriyo oo salaatuleylka lagu khatiyo witrigaa saddexdaa suuradood lagu akhriyey oo dee macaani waaweyn oo markaa ilaahay kelinimadiisa iyo tawxiidkiisa tilmaamaya ay ku sugan yihiin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynayo subxaana almeliki alquduus saddex jeer inuu yidhaahdo markuu ka salaam naqsado inay mashruuc tahay marka saddexaad wuxuu odhanayaa subxaana almeliki alquduus rabi almalaa'ikati waaruux oo markaa uu codka kor ugu qaadayo subxaana almeliki alquduus subxaana almeliki alquduus laba jeer ma yimi ma yidhi subxaana almeliki alquduus rabi almalaa'ikati waruux kor ayuu marka markaa saddexaad u odhanaya ducaaءu اlhami wاlxusn halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa ducada murugada iyo tiraanyada ducaaءu اlhami wاlxusn waxaa inoo iman doona karbi ducaaءu lkarbina wuu inoo iman doonaa markaa karbi iyo hami iyo xusni maxay kala yihiin karbigu waxa la yidhi waa murugo iyo tiraanyo shiddo iyo adayg badani la socdo hami iyo xusni culimada qaar baa yidhi waa isku mid laakiin sidaa maya hamina waa waxa soo socda xusnina waa wixii tegey hami aad ka murugooto waxa kugu soo socda iyo murugo iyo tiraanyo wax ku dhaafay aada ka tiraanyoonayso wuxuu odhanayaa allaahuma innii cabduka ibnu cabdika ibnu amatiga naasiyatii biyadik maadin fiiha xukmuk cadlun fiiha qadaa'uk as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindak an tajcala alqur'aana rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusni wadahab hamni ayuu odhanaya inuu saa odhanaya imaamu axmed ayaa warinaya ibnu xibbaan ibnu abi shayba طabaraani xaakim abu yacla xadiidka sanadkiisuna waa saxiix sida kelmi طayba koo sheekh albani uu tasixinayo waxaana uu ku soo baxay oo saxaabiga laga warinaya waa cabdillaahi ibnu mascuud waxa uu leeyahay rasuulka ilaahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi maa asaaba axada qadru hamun walaa xasanun qof ma asiibto rag iyo dumar midkuu doona ha ahaado hami iyo murugo wax soo socda uu ka murugoonayo xusni iyo tiiraanyo wax tegay oo dhaafay uu ka tiiraanyoonayo oo faqaala dabeetana u dhahdo allahuma inii cabduk ducadan ilaa adhaba allaahu hamahu wa xusnahu wa abdalahu makaanahu farajaa ilaa ilaahay wuxuu ka tegsiyaa hamigii iyo murugadii tiranyadii murugadii baa ilaahay ka tegsiinaya waxaana ilaahay ugu bedelayaa faraj buu ilaahay ugu bedelayaa waxa kale oo ibnu sunni abi muusa alashcari isaguu ka warinayaa inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waana xadiiskiisa saxiixae man asaabahu hamun aw xusn falyadcu bihaa ulaa'i qofka uu asiibo hami ama murugo kelimaadkan ha ku ducayso oo macnaheeduna yahay allaahuma yaa allow innii anigu cabduka addoonkaagii baan ahay anigu adaan addoonku ahay adiga ayaa i abuuray adiga adduunkani keenay adiga ayaa waxaa nimco haysay siiyey idan anigu adigaan addoonku ahay ibnu cabdika addoonkaagii ku dhalay ayaanahay oo addoon ilaahay baa i dhalay ibnu ammatiga addoontaada inankeedii baanahay anigu addoon baanahay laba addoon ayaa i dhalay oo aan markaa adam iyo xaawo ayaan ka soo baxay ama aabbaha iyo hoyday wixii ilaa aadam iyo xaawo ilaa wixii kada sokeeyey labadaadii addoonna waa i dhaleen waa qirasho uu addoonnimo dhaba qofku qiranayo naasiyati biyadig hoodaydu adeeg ilaahayow gacanta kugu jirtaa ilaahay ilaahayow adiga ayaan goos oga adiga arrinkayga iyo taladayda iyo arrinkayga adiga haya oo igu fulayaa maadin fiiha xukmuk xukunkaaga aada igu xukuntay looxulasaliga maxfuudka aada igu xukuntay ilaahay ilaahayow mid igu soconayo weeye cidis anigana iska difaaci karo cid kale iga difaacaysana ma jirto addanka xakiimkee meeshay walba meeshiisa dhiga ayaa tahay cadlun fiiha qadaa'uka waxaad ilaahayow igu xukuntaynaa mid cadaalada weeye ma cadlun mahdun weeye ilaahayow maamulkaaga iyo waxaad igu xukuntay waa mid halkiisii dhacay waa midaan markaa simbiriraxasho iyo nuqsaani midnaba aanay ku jirin mid halkiisii dhacay weeye sidaa markuu ammaan odhanaya as'aluka ilaahayow waxaan kugu weydiisanayaa bikuli ismin huwa laka magac kasta oo ilaahayow adigu aada leedahay oo kuu sugan ayaan ilaahayow kugu weydiisanaya oon kuugu tawasulaya walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leey ilahay ku barya magac kastoo aada leedahay ayaan ilaahayow kugu baryayaa oon kugu weydiisanayaa samayta bihi nafsaka kaasoo adigu nafdaada aada ku magacowday ayaan ilaahay ow kugu baryayaa aw anzaltahu markaa kaa aada nafdaada ku magacowday oo laba qaybood buu noqonayaayoo lam tunzilhu fii kitaabika oo aanad kutubtaada ku soo dejinin magac kastood nafdaada ku magacowday ood kitaabaa ku soo dejinin aw ama anzaltahu fii kitaabika kutubtaadii aada ku soo dejishood ambiyadaadii u sheegtay sidaa waa la oran karaa waxa kaloo la oran karaa aw anzaltahu wa anzaltahu bikulli ismin magac kasta oo huwa laka adiga isaga bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu wa anzaltahu oo awdaa bimacnaa wow laga dhigo oo aada ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaa aad ku soo dejisay macnaha kutubtaadaa laga wadaa aw ama callamtahu aada bartay axadan qof min khalqika khalqiga ka mida ambiyada iyo rususha cid kamida iyo malaa'igta cid kamida aada bartay ayaana ilaahay o kugu baryaya aw ista'harta bihi ama aada gaar kula noqotay fii cilmi lgaybi cilmiga qeybka annaga naga qaban cindaka agtaada aada ilaahay ow gaar kula noqotay oo cid aada bartay aanay jirin cidda malag muqaraba iyo nebi mursala midnaba aanad ilaahay ow daalacsiinine adigu qeybka agtaada ah fii cilmi lgeybi cindiga cilmilgeybka agtaada ah, aada ilaahaw gaar kula noqotay ayaan kuu baryaya min hunaa waxaynu ka garanaa inaanay asmaada ilaahay sagaal iyo sagaashan un ahayne ay ka badan yihiin aw istaأharta bi fii cilmi اlgeyb cindak intaasoo dhan baan kugu weydiisanayaa waxaan ku weydiisanayaa an tajcala alqur'aana qur'aanka kariimka kitaabkaaga inaad ka yeesho rabiica qalbii qalbiga gugiisa inaad ka yeesho guga uu roobku do-o xareeddu meel walba marana waran tahay meel weliba doogii cagaarka tahay sow laguma farxo ilaahayow kitaabkaaga qur-aankaa miday naftaydu ku faraxdo oo ay jeceshahay oo sidaa guga loogu reynreeyo oo kale ugu ranayo qur-aanka ilahu ka dhig miduu ku farxo wa nuura sadrii ilaahayow laabtayda nuurkeeda ka yeel iftiinka laabtayda ilaahayow ka yeel waxa qalbigayga dulumaad jahli iyo shaawaad iyo shubahaad ku jira ilaahayow igaga fayd waman kaana maytan faaxyinaahu jacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas wajalaa xusnii murugadaydu miday markaa ku faydanto oo waxaan diyaariyay wixii waswaasiyo murugeey haysay markaa ay ga faydmaan ilaahayow ka yeel wadahaaba hamii hamigayga iyo murugadaydu miday markaa ku tagdo wax joogiyo wax soo socdaba si aan cibaadadooda markaa ugu tafaruqo ilaahayow taa iga yeel waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa yacni markaa qofku dhibaato markaa iyo murugo iyo tiraanya hayso inuu ducadan ku ducaysto isagoo oo yaqiinsan isagoo u khaalis yeelaya taana sida xadiidku inoo sheegay wuxuu ku helayaa in ilaahay hamigii iyo murugadii ilaahay uu kaga faydo faraxna ilaahay ugu yeelo ilaa ilmaakasa meesha farx u yeelaya waxaa kaloo xadiidka aan ka qaadanaynaa addoonku taladiisu ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa naasiyatii biyadig yacni foodaydu gacantaada ayay ku jirtaa naasiyatii biyadig yacni addoonka noloshiisa bilow ilaa dhammaad waxa ka ratimaya dhammaan ilaahay ayaa haya markaa ilaahay ayuunbaa laga tuugaya cid kale oo wax laga doonaa ma jirto inii tawakaltu calى اllahi rabbi wrabbikum ma min daabati ila huwa aakhidu min naasiyatiha ina rabbi calى siraati mustaqiim waxaa kaloo xadiidkan ka qaadanaynaa inuu qofku rumeeyo wuxuu ilaahay xukmay wuxuu ilaahay addoonka u qadaray kii diiniga aha iyo kii qadariga ahaaba waxaa kaloo xadiidkan aynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in ilaahay loogu tawasulo asmaadiisa oo uu rumeeyo ilaahayna ku baryo walilahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha qul idcu llaha widcu raxmaana ayama tadcu falahu lasmaau lxusnaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa nolosha qalbiga liibaanta qofka nuurka laabta iyo noloshiisa hagaaggeed oo dhamiba inay ku jirto kitaabka qur-aanka ah inay ku jirto yacni barashadiisa u akhrintiisa ku camalfalkiisa ku tukashadiisa dadka oo khalqiga loo dadkao loogu yeedho ayay wanaag iyo khayr oo dhami uu ku jiraan ilaahay hayna waafajiyo ilahay saan haynooga yeelo waxaa kaluu odhanayaa allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasani wاlcajzi wاlkasali wاljubni wاlbukli wاljubni wadilaci dayni wagalabat الrijaali ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanayo oo uu taa ku ducaysanaya imaamu albukhaari ayaa wariyey saxaabiga anas ibnu maalik la yidhaahdo ayaana laga warinaya khaadimu rasul lahi salى اllahu alيه wasalam waxa uu leeyahay anas rasuulka ilaahay baan u shaqayn jiray fakuntu asmacu kahiira in badan ayaan ka maqli jiray isagoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasani wاlcajzi wاlkasali wاlbukli wاljubni wadilaci dayni wagalabat الrijaal wadalaci dayn sidaas ayuu markaa ku ducaysan jiray in fara badan ayuu yihi saasay riwaayaadku wada tilmaamayaan allahuma inii acuudu bika anas ibn malik samictu rasuulahi kaiira ma yadcu bihawlaai اkalimaat allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasani wاlcajzi wاlkasali wاljubni wاlbukl wadalaci dayni wagalabat الrijaal macnuhuna waxa weeye allaahuma yaalow inii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alhami ilaahay oo murugaan kaa magan gelayaa wax soo socda aan ka murugaysanahay wاlxusn ama wاlxasani waxaan kaa murugaysanayaa muruga iyo tiraayo wax dhacay aan ka tiraayoodo wاlcajzi waxaan ka ilaahay o weydiisaa kari waa inaan waxba qabsan kari waayo oo aan fadhiisto waa cadam اlqudrati calى اlficli asla inaan waxba kari waayo kari waa ilahay igu ridi wاlkasali wahsi kasal waxaa la yidhaha qofkoo wixii karayo qabsan karaya inuu qabsan kari waayo cajzina waxa weeye isagoo dee qofka dhibaata ku timaado waxba qabsan kari waayo awood iyo tabar beela wاlbukli ilaahw bakhaylnimaan kaa mangelayaa xoolaha ilaahay siiyey ee fadligaaga ah inaan markaa halkii loogu talagalay aan ku bixin waayo ilaahayo ayaan kaa maangelaya waljubni ilaahu fulaynimo ayaan kaa maangelayaa wixii xaqa een samayn lahaa ama ma odhan lahaa inaan ka fulayoobo ilaahayo waa kaa maangelayaa wa dalaci dayni dayn culayskeed iyo adeeggeedna ilaahay waa kaa maangelaya weliba marka lagu daba taagan yahay waxaad ku bixisana aanad haynin allahuma inaa cud min alma'hami waalmaqram waataynu soo marnay inuu salaadaha dabadooda ku ducaysan jiray yacnii intaan weli waxaan ilaah ka min alma'hami waalmaqram ilaahay u dembi iyo dayn baan kaa magan gelaya markii la weydiiyeyna qofku hadduu daymoobo waxa weeye ballan buu qaadi oo uu ka bixi sheeke ayuu sheegay oo been ayuu markaa sheekadaa uu ku sheegayaa si uu qofkaasu markaa u maaweeliyo oo markaa isaga jeediyo kolba isaga sasabo kadayn culayskeedna ilaahay waa kaa magangelayaa waayo waa wax dhib badan ma dakla bacdu slm waxaa leeya ma dakla hamu dunya hamu diini qalban hamu dayni qalban ilaa adhama min alcaqli ma la yacuudu ilayh hami dayneed iyo murugo dayneed qalbiga uu galo wuxuu tegsiyaa caqliga inaan soo noqonaynin ayuu caqligii qofkaba kaxaynaya caqligiisiibu ayuu ayuu ayuu kaxaynayaa waqarabat rijaali iyo rag adkaanshahood inay markaa weliba dee dalamada kuwa daalimiinta iyo kuwa daynaya qarigule inay qahraan oo ay qasbaan ayaan ilaahay u ka maangelayaayoo taasa waa dhib weyn xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi waa qof mar walba ilaahay magan gala si ilaahay uu uga badbaadiyo shararka iyo dhibaatooyinka waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu qofku sifooyinkan iyo tilmaamahan uu nebigu sala allah alay ka magangelayay inuu iska ilaaliyo intuu iska saari kara markaa casiga iyo wahsiga iyo bakaylnimada iyo fulaynimada in waxaasoo dhan markaa siduu isaga safayn lahaa inuu sameeyo nabiga sala اlه ala sl wa la siiyey la jawaamicu اlkelim hadal kooban lafdiyaal yar yar leh macnayaal waaweyn waaweynna koobsanaya waxaa kamida mida ducadan aadba waxaa la yidhi ay u tartiibsan tahay maxaa yeelay qofka mahmuumka ay maxsuunka ay murugaysani cajzi iyo kasal iyo wahsi baa ku dhacaya waxay taas ku keenaysaa inuu bakhayl noqdo fulay noqdo waxa ka ratimaya in deyntii laga doono bixin kari waayo waxa ka dhimanaysa in laga qaalib noqo dee la xidhaba ayaa ayaa ka imanayso wax iswada sudhan weeye mar kale imaam nawowi siduu tilmaamayay wuxuu yihi magangalka uu nebigu min aljubni walbukli uu ka magangala waxa weeye waa gaboodfal waajibaadka gudashadoodii uu qofku gaboodfalayo iyo gudashada markaa xuquuqdii ilaahay ku gaboodfalayo iyo xumaanta rasuulinteedii iyo dadkii markaa xumaanta ku adkaantoodii meesha ka baxaya weeye leannu markay nafdiisi geesinimo leedahay quwo ay leedahay wuu ku cibaadaysanayaa daalimkii markaa wuu ku qabanayaa bukliga iyo bakhaylnimada markuu ka badbaado xuquuqdii maalkuu gudanayaa marka waa ducooyin isu wada mutalaasibahoo iswada suban ducaa ulkarbi halkana waa ducadii murugada daran waxaynu karbiga waa marka murugada weliba uu la socdo dee dhibta weyn ay la socoto muxuu odhanayaa laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim wa rabu alcarshi alkariim ayuu odhanaya inuu sidaa odhanayo imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaana laga warinaya saxaabiga weyne cabdillaahi ibnu cabaas waxa uu leeyahayna ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana yaquulu cinda alkarbi markay dhibaato weyni timaado laa ilaha ila اllahu alcadiim alxaliim laa ilaha ila اllahu rabu اlcarshi alcadiim laa ilaha ila اllahu rabu الsamaawaati wa rabu اlardi wa rabu اlcarshi alkariim ayuu odhanay waxaa kaloo lafdiga muslimee ibnu cabaas wuxuu leeyahay biana nabiya kaana ida xasabo amrun arin markuu murug geliyo nebiga tan ayuu odhanayay macnaheeduna waxa weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane alla xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane alcadiimu allaha weyn alxaliimu ee dulqaadka badan weynada badan ee dulqaadka badan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane rablcarsh carshiga rabbigiisa ka abuuray ee maamulaya ee iskala weyn alcaiim ee weyn carshiga weyn laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu alla mooyaane rabu samaawaati wa rab اlard samaawaad iyo dhul ilaaha abuuray ee isagu leh ee maamulaya weyn waa rabu lcarshi carshiga rabbigiisa weeye alkariimu ilaahayga kariimkaa weeye alkariimu ilahay baa laga si rabbigaa laga siweynaya ka markaa deeqsiga ah ilaahay weeye xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa karbi iyo dhibaato waxaa ilaahay uu qofka kaga saara ayuu kaga reebaa marka uu towxiid ilaahay uu keli yeelo ee towxiid khaalisa ilahi ula yimaado nebi maxamed idaacyadku murmurun faalayku biasxaabi alqubuur asxaabuulqubuur u carara mu odhanin awliye cuskada oo u yeedha mu odhanin wadeenaa ku odhanaya hadday arrimo idinku adkadaan ya asxaabalqubuuri dhah asxaabuulqubuur maxay kuu qaban asxaabuulqubuur iyo awliye midna waxba kuu qaban mayso ilaahay towxiidkiisa oo la keli yeelo oo aad ilaahay towxiidkiisa marka aada caddaysato iyo inaad ilaahay markaa addoon dhaba aada u tahay ood ilaahay kelinimadiisa aada rumaysan tahay ayuun baa ilahay dhibaato kaaga fiidiya waana towxiidka saddexdiisii noocba bal iminka u fiirso rabu الsamaawaati waalardi waa rububiyada waa towxiid rububiya rabbinimada ilaahay uluuhiyada laa ilaaha ila اllah waa towxiid uluuhiyadii asmaa wa sifaatna alcadiim اlxaliim weeye waa ma qul acuudu birabbi الnaasi maliki الnaasi ilaahi الnaasi waxaan wadaadadu ay leeyihin saddex ilaah baa la sheegay aayadda qur-aanka saddex ilaah bay sheegaysaa mise saddex oo ilaahay leeyin bay sheegaysaa birabbi nnaasi meliki nnaasi ilaahi nnaasi ma saddex ilaah bay aayaddu sheegtay waa intaasu tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa wasifaat waa intaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa nabi maxamed inuu bashar iyo bini aadmi aha oo aanu qeyb waxba ka ogeyn lannu hadduu qeyb wax ka ogyahay xumaanimo soo gaadhin walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wamasaniya suu ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a in ilaahay lagu ammaano oo markaa ammaanta uu xaqa u leeyahay ilaahay lagu ammaano haddaba waxay isweydiin leen meeshan ducaba kuma jirto ducaw lkarbi ayaa la yidhi meeshiibaa duca kuma jirta waa waa dikriga ilaah iyo ammaantiisa ayaa meesha ku jawaabaya karbi baa la yidhi ta waxay yidhaahdeen culimadu dikrigan dee waxaad ku furfuranaysaa ducadaadi iyo baryadaadiiyo wixii aad doonaysana ilaahay waad weydiisanaysaa laakiin furaha ilaahay uu kuugu furayo wixii aad doonaysa kuu siinaya waa dikri in horta ilahay tawxiidkiisa xaqiijiso waxay kaloo yidhaahdeen sida xadiid اlqudsi uu tilmaamayey imaam اlbukhaari baa khalqu afcaal cibaad ku warinaya bayhaqina shucab liimaanka ayuu ku warinaya ibn abi shaybana warinaya zaylaci markaa wuu tasixinaya walow markaa sheekh albaani markaa isagu riwaayaadkiisa qaarkeed uu daciifiyey xadiid اlqudsi baa waxau odhanaya man shaqalahu dikri can mas'alati acdaytu afdala ma ucdiya saa'iliin qofka xuskaygu ka mashquuliyo weydiisigayga waxaan siinayaa kuwa weydiisa wax la siiya wax ka fadli badan ilaahay xuskiisii ayuunbuu markaa ugu ilaaweyba weydiisigiiba ilahay buu xuskiisii laa ilaaha ila allahu alcadiim alcaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha illahu rabu samaawaati warabu lard laa warabu lcarshi alkariim yacni kaasubuu ka dhammaanba waayba kuwa weydiisanaya maalin oo dhan gacmaha u hororsanaya yacni wuxuu siiya wax ka fiican ayaa ilaahay uu siinaya darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam